بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف غفر الله له alfaslu athaani fi sifaaqi waalmucaadalati waalriyaadaati albadaniyati waalcaqliya cashirkan cashirkii sagaal iyo sagaashanaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo sooday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnaa qeybtii shanaad qismulmucaamalaad waxaynu maraynay fasalka labaad alfaslu athaani fasalkii labaad fi sibaaqi oratansiintii buu u fasal yahay laba la oradsiinyo waalmunaadalati toogdhigashadii ama leeb lagu toog dhigto iyo wariyaadaati layli albadaniya jirka la leyliya waalcaqliya intaba arrimahaas buu ku saabsan yahay sibaaqu waa in la oratansiiyo ama laba faras ama laba neefoo geela ama laba neef oo kaloo gamaana in labadaa neef la oratan siiyo kolkaa labada kii orad badiyaana abaalgud la siiyo munaadaraduna waa toogdhigaso meel inta la samaysta calaamaa kolkaa leebta lagu wada gano kolkaa ninka la heliyo ninka la waaya sidaa lagu kala ogaado oo midkii la helana abaalgud la siiyo riyaadaadku waa tababarin jirka la layliyo wey ama badanka ama caqliga arrimahaasuu fasalkan ka hadlaya alfaslu athaani fasalkii labaad fi simaaqi oratankii gudihiisu uu fasal yahay waalmunaadala toog dhigashadiibuu uu fasal yahay waariyaadaati layli albadaniya badanka la layliyo waalcaqliya ama caqliga la layliyo ayuu u fasal yahay wa fiihi fasalkan gudihiisa khamsu mawaadiin shan maado ayaa fasalkan ku sugan almaadatu luulaa maadadii hore filqaraadi danta ayay u maado tahay almaqsuudi loo dan leeyahay min haadihi riyaadaat riyaadaadkan aynu sheegnay iyo intaan baabka loo guntay danta laga leeyahay baa marka hore in la ogaado loo baahan yahay markaa danta laga leeyahay kuwaa la kasbanaya ilaah daacadiina waa loo dan leey almaadatu aluulaa maadadii hore fi lkarali muraad gudihii bay u maado tahay muraadkii almaqsuudi loo dan lahaa min haadihi ariyaadaat riyaadadan oo tana xaggeeda looga muraad leeyahay ina algarada muraadka min jamiici haadihi ariyaadaat leelyadan badanka la leelyayo dhammaantii looga muraad leeyahay alatii riyaada kaanad ahaatay tu'raf waxaa lagu aqoon jiray fii sadrilislaam islaamka markuu hor lahaa waxaa lagu yaqiinay bilfurusiya magaceedii furusiyaa loo yaqiinay waagii la cusba oo islaamka cusba furusiyaa la oran jiray marka gaadiidkii howlahan iyo waxa in intan la kaalmayso xaqa lagu sugo baatilkana lagu buriyo yaa qasadka ahaa ina algarada muraadka min jamiici haadihi riyaadaat riyaadaadkan oo dhan looga muraad leeyahay allatii riyaada kaanad ahaan jirtay tucraf mid la yaqaan fii sadri lislaam islaamka awalkiisii hore waqtigii rasuulka iyo asxaabta iyo taabiciga bilfuruusiya faras aqoon baa lagu yaqiino fardaha fuulidooda ayay caan ku ahay huwa alisticaana kaalmaysi wey bihaa la kaalmaysan riyaadadan waxaa loo kaalmaysanaya calaa iqaaqi alxaqi xaqi sugidiisa korkeeda wa nusratihi nusrati alxaqi xaqii u gargaaridiisa iyo wadifaacu gaashaan daruurid canhu cani ilxaqi xaqa xaggiisa la difaaco walam yakun in markaa niyadii xumaatay wancigiina isbedelay oo maanta kasaba looga dan leeyaho antaa loo dan lahayn ee waxaa loo samaynayo munaabaradii ama musaabaqadii waxa maanta loo samaynayo xoola uruurin inay tahay wuu tilmaamayaa shiikhu walam yakun ma ahaan jirin alqareedu danta minha looga dan leeyahay munaabaradii looga dan leeyahay alxusuulu ma ahaan jirin gacan ku dhigid cala almaali maal korkiisa gacan lagu dhigo hadda abaalgudka lagu kala qaadanayo ahmiyada weyn ilaa ninkii xoogaa lacagaa la siinayo walam yakun ilgaradu muraad ma ahaan jirin minha khiyaadadan looga muraad leeyahay alxusuul gacan ku dhigid cala almaali xoola korkood gacan lagu dhigo iyo wa jamcihi jamci xolihii oo la uruuriyo ma ahaan jirin wala shuhratu caanbixidna ma ahaan jirin qofka inuu mashhuur noqdo ladaljamiic la aqoonsado taana ma ahaan jirin wala shuhratu caanbixidna ma ahaan jirin waxubuduhuur ismuujin jacaylkeedna ma ahaan jirin si uu muuqdo qof caana oo la yaqaanaa wuu noqdo taasna ma ahaan jirin wala shuhratu aan bicid ma ahaan jirin waxubu duhuur ismuujin jacaylkeed ma ahaan jirin walaa maakina ma ahaan jirin yastatbicu daalika intaas dabagala oo min alculuwi kor noqoshaa fi lardi dhulka gudihiisa lagu kor noqdo iyo walfasaadi qas iyo lad fiiha ardada gudaheeda la qaso taasi muraad xunoo lagu cadaab mudanayo tilka daaru laakhiratu nadculahaa laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin markaa kor noqosho la kor noqdo oo dadka oo dhan laga fiicnaado iyo qasiya laf dunida la qaso qofkay niyadiisu sidaa tahay kaa waa naar mudanaya walaa maakiina ma ahaan jirin qasadka riyaadada looga danleeyahay yastasbicu raaca daalika arrinkaan soo sheegnay ahna min alculuwi kor fi lardi dhulka gudihiisa lagu kor noqdo iyo walfasaad qas iyo lab ardada gudaheeda la qaso la labo kamaa sida hadda kamaa sida ay hiya riyaadada tahay akharu xaalilmurtaaliin kuwa wax layliya xaaladooda inta badan alyowma maanta <clears throat> oo maanta arrimaha dhacaya dantii hore awal laga lahaan jiray in inta la kaalmayso xaq lagu sugo baadil lagu buriyo xaq lagu daafo bay ahaan jirtay maantana xoolo in la aruursado sharaf iyo qiimi la muujiyo taasaa loo dan leeyahay kamaa sida ay hiya riyaaladii akharu xaali murtaliin kuwa wax leelya intooda badan xaalkoodu yahay alyowma maanta ina almaqsuuda danta min kulli riyaadaat riyaadiyaat riyaadaat riyaadadii looga muraad leeyahay calaa ikhtilaafiha riyaadada noocyaalkeedoo badan huwa taqawi xoogaysi wey waiktisaabi alqudra awood kasbasho wey cala aljihaadi jihaad korkiisii awood loo kasbado fii sabiililah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda lagu jihaado tacaalaa korahaye ina almaqsuuda danta min kulli riyaadaati looga muraadayo calaa ikhtilaafiha noocyaalkeeda kala gedisan korkood huwa ataqawi ama huwa taqwa alla ka cabsi wey waiktisaabu lqudra awood kasbasho wey cala aljihaad jihaadka korkiisa fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda lagu jihaado tacaalaa korahaye wa calaa haada warkaa korkiisa haddaan qabano yajibu waxaa waajiba an tufham in la kaso alriyaada layligii jirka la laylayay filislaami islaamnimada gudaheeda in sidaa inay ahayd loo kaso waman ruuxa fahimaha riyaadadii u kasay calaa gayri hada naxwi sida aan tilmaanay si aan ahayn u kasa faqad akhrajaha riyaadadii wuxuu ka bixiyey can qasdiha danteedii ka bixiyey qasadkii alxasani wanaagsana ilaa qasdin buu u bixiyey qasadkaasoo sayi-in xun ahna min alahwi dheeleed albaatil cayaartii baatilka ahay iyo walqimaar qimaarkii alxaraami xaaraamka ah ayuu u bixiyey asalkeedii waa ka bixiyey oo awal tababar ama gaadiidka ama toog dhigashada ama jirka loo tababarayo jihaad bay ahayd haddeer jihaad looma jeedo xoola urursin iyo hebel baa fardale idan qasadkeedii horey ka baxday waman fahimaha qofka riyaadadii u kasa calaa kayri hada nacwi sida aan tilmaanay si aan ahayn u kasa faqad akhrajaha riyaadadii waa ka bixiyey can qasdiha alxasan muraadkeedii wanaagsana ilaa qasdin sayi muraad xun buu u bixiyey ahna min alahwi dheen ee aan banaanan iyo walqimaari qimaar alxaraam aan banaanayn walaslu asalka loo cuskanayo fii mashruuciyati riyaada riyaadada in la jideeya asalka loo cuskan qowluhu tacaala eebba weyne hadalkiisii wey wuu waa waaciduu diyaariya lahum gaalada ma mastatactu wax alla waxaad kartaan oo min quwatin xooga taasaa waa sala inan waxa kan waxa loo diyaarinayo in diinta lagu xoojiyo xagga lagu daafaco baatilka looga hortago taasay ula jeedadaahay wanaslu kanasala fii mashruuciyati riyaada leelinta wax la leeliya jidaynteeda gudaheeda wasala qowluhu eebba weyne hadalkii wey tacaalaa korahaye uu eebba yiri waacidu darba lahum lilkufaar gaaladii waxaad u darabtaan ma stadactum wixii aada awoodaan oo min quwatin xooga wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi almu'min qofka eebba rumeeyey alqawiy ee xoog leh baa khayrun ka fiicnaan badan oo axabu la jacayl badan yahay ilallaahi eebba weyne xaggii min almu'min qofka eebba rumeeyey addaciif ee jilcan wey midka eebba rumeeyee jilcan ka eebba rumeeyee xoogale baa ka khayr badan eebbana ka jecel yahay ilaa waa ka nafci badan yahay oo midkan jilcan buu anfacaya laakiin kan jilcan kan qawigaa waxba uguma yaal waalquwatu xooga filislaam islaamnimada gudaheeda xoogga la sheegayaana tashmal waxay kulansanaysaa asayf seeftii bay kulminaysaa wasinaan warankiina waa kulminaysaa walxuja gartiina waa kulminaysaa walburhaan intuba quwo wey walquwatu xooga filislaam islaamka gudihiisa xooga la sheegayaana tashmal waxay kulansanaysaa asayfa seeftiyo wasinaan warankii iyo walxuja goortii iyo walburaan daliilkii wey almaadatu thaaniya maadadii labaad fiimaakii gudihii bay umaado tahay yajuusu fiihi <coughs> uu gudihiisa ku bannaan yahay arahnu xoola dhigasho min anwaaci riyaadaat leegidda badanka la laylayo wixii lagu qaadan karo xoolo iyo wamaa laa yajuusu waxaan xoolo dhigid banaanayn fiihi gudihiisa daalika riyaamadii marka labay u qeybsantay mid xoolo lagu kala qaadan karoy banaantahay iyo mid ayaan banaanayn kolka waxaa maanta riyaadada banaan waa intii naska ku soo aroortay haddii farda iyo geel la orasiinayo ama la toog dhiganayo leeb iyo wax lamida ah, taa waa ku soo aroortay wax in lagu kala qaato laakiin waxyaalaha kale ee maanta wax lagu kala qaato sida musaaracada qoormaroojintaoo kale laysqoormaroojinayo ama dabaasha oo kale ama oratanka laba qof laysgarab dhigoo kale ama daraajo bushkileetiyaal iyo baabuuri iyo waxaa laysgarbageliyo haddii kale wax culays la qaado waxaasoo dhan ma soo aroori oo maanta dunida ka jirta xagga diinta daliilkuma laha markaa wixii daliil leh waa fardaha iyo geela iyo togdhigashada almaadatu thaaniya maadada labaad fiimaa kii gudihii bay umaado tahay uu yajuusu banaan yahay fiihi gudihiisa alraxnu xoolo dhigashyo xoola ku kala qaadasho min anwaaci riyaadiyaat min anwaaci riyaadaat layligii noocyaalkiisii iyo wamaa kii uusan laa yajuusu banaanayn fiihi gudihiisa daalika xoola qaadashiya rahan ayaan ku banaanayn tajuusu waxaa banaan almuraah muraahana muraahanadiibaa banaan rahan laysla dhigto oo ninkii gulaysa uu qaato iyo waakhdu rahni rahantii nafteedii oo la qaato oo ninkii guulaystay ee sidii loo heshiiyey u guulaystay inuu rahantii qaato marka horena rahanta laysla dhigto bilaa khilaafin muran la-aan waxay ku banaan tahay beyna culamaai lmuslimiin muslimiinta culamadooda dhexdooda aan khilaaf ku jirin fii sibaaqi ilkhayli fardaha orodsiintoodii walibili geeyi orodsiintiisii wafi rimaaya waxganidii waayo rimaayaduna almunaadala toog dhigashadii wey saddexdaasay muran la-aan ku bannaan tahay wadaalika sababkuna liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi laa sabaqa oratamidi ma jiro tartan iyo loolan ilaa fii khufin khuf in lagu sameeyo waa geela aw xaafirin qoob wa fardihi aw ah naslin leeb saddexdaa musaabaqa in lagu sameeyo maahaane waxaan saddexdaa ahayn kuma banaana baa nebigu yihi idan saddexdaasaa banaan waxaan kale hadday ciidannimada iyo jihaadka anfacayaan waa fiican yihiin laakiin muraahano xore in lagu kala qaataa maya laa sabaqa loo lamidi ma jirto ilaa fii kufin geel maahaane aw xaafirin faras maahaane aw naslin le ma ahaani walmuraadu ulajeedada waxa weeye min asabaaqi bifatxi siini walba siinka iyo bacdaba la kordhaba sabaaqi macan wada jir huwa maaki weyudacu la dhigo raahnan isagoo cunaada ayaa la dhigayo meel waa wixii la kala ee loo kaasaa meel la dhigaya wayaakuduhu waxaana qaadanaya alfaa-iisu qofka guulaysta qaadanaya fii sibaaqii ku guulaystay waratankii gudihiisii ku guulaystay aw ximaayatin kanidiya toog dhigashadii ku guulaystay baa qaadanaya wa amaa maa cadaad haadihi tan wixii ka soo haray oo min anwaaci riyaadaat layli waxla layli ah kalmusaaracati qoormareejintii wey iyo legdankii wasibaaxa dabaashii wey waljarii orodkii wey calal aqdaami lugayaal korkood lagu ordo aw idaraaja ama bushkaleetiyaal lagu ordo aw isayaara baabuura lagu ordo waka xamila afqaal culays qaadidii wey waka sibaaqi oratamidii wey calalbiqaali baqlayaal iyo walcamiil dameer lagu orodamo aw izawaariqi ama doon lagu ortamo albaxiyati badda loo nisbeeyey wa ka xalli lmasaa'ili masaa'il furideed wey alcilmiyati ee cilmiga loo nisbeeyey oo inta masala la sheega la yira qofka isagaa wax la siinaya aw xifdaa xifdi lmas'ala mas'aladii korka qabashadeedii iyo waistidhaarihaa dusha ka akrinteedii fa inahaa fii hadlaadka dhan wain kaanad walow kaanad haba ahaata sideeda fii adaatin tababarba ha ahaatiya layli jaa-isatin iska banaan ee fa inahu arrinkan wuxuu yahay laa yajuusu inuusan banaanayn fiiha riyaadada aynu sheegnay wadcu rahnin xoola dhigid ma banaana walaa akhduhu xoolihii oo lagu qaataa ma banaana calaa saxiix sida caafimaad qabta oo dadka qaar baa yihi waa banaan tahay markaa sidaa saxiixaa wey oo nabigaa nin la legdamay rukaana ninkaa la oran jiray ninkaa wax legduu waayey markii dambuu ari soo kacaysay dhowr neefa markaasaa la yidhi nin baa jira maxamed la yihaa oon weligiiba la legdin xaggee ninkaa joogaa makuu jira afar neef buu soo kacaysay wuxuu yihi afar goor keliyeeta inaan lagdan haddaad in lagada afartaa neef qaado waayahay buu yihi markaa nabigii buu la lagdamay markii koowaada la isqabsamay fukaana waa la firdhiyey sidii candhuuf oo kale ah banaan lagu tuuray mar igu celi waa loogu celiyey mar kale igu dar mar kale igu dar afar goor markii la lagday uu yihi haddaan qancay afartaas neefna qaado markaasaa nebigu yihi uma intaan kulagdoon kaa xoog badiyey man arigana kaa qaadanayo kaxaysa ariga waa ku celiyey idan nabiga arigii waa celiyey dad baa markaa tii daliishadoo yihi oo nabigaasoo kii legdamay maaha maxaa musaaracadii loo diidaya markaa nabiga ninkii uu legday waa uu celiyey arigiisii marka taa lama daliishan kara walaa yuxtaju lama deliishan karo cala aljawaazi inay bannaan tahay korkeeda bimusaaracati rasuul nabiga la legdamidiisii sala allahu calayhi wasalama lirukaanata bni zaydin rukaana bini zayd uu la legdamay maxaa loo deliishan karin fa ina arasuula suubanaha sala allahu calayhi wasalama lamaa saaracahu hadduu rukaana la legdamay oo wakhalabahu uu ka raayay ka xoog badiyey radda nabiga waa naqay calayhi rukaana wuxuu ku naqay hanamahu arigii uu watay allatii ariga uu jacalaha rukaana rukaana ka yeelay rahnan uu culaad uga dhigay lilmusaaraca lagdamidii la legdamay kamaa laa yuxtaju saan loo xujaysan karin bimuraahanaati sidiiq abuubakar rahandhigidiisii liqurayshin iyo wa rahna uu minhaa quraysh ka qaatay kolka ay colahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo madiina munawara ku nool iyo mushrikiintii gaalada ahayd ee qureysh oo makal mukarama ku nool labadaa markay colahaayeen baa xaggana waxaa ku colahaa ruum iyo faris ruum iyo faris baa cola markay ruum iyo faris la col yihiin nebiga iyo qureeshna col yihiin baa munaasabada meesha ku jirtaa waxawy nebiga iyo qoladuu la col yahay nebiga waa muslim oo waa ahlu kitaab qureeshna waa dad wathaniyiin sidoo kale ruum iyo faris baa faris wathani tahay ruumna ahlu kitaabta waxaa laysku qaraabsaday marka ahlu kitaabnimadii kolka xaggana dagaalkii waa ka socdaa tana dagaalkii waa ka socdaa kolka markay ruum iyo faris dagaalamaan oo ruum adkaato muslimiinta madiinaha faraxda marka ay faris adkaatana mushrikiinta makaa faraxda qolada muslimiintuna waa naxan sidoo kale markii nabiga iyo raggiisa ay ka adkaadaan gaalada ruum baa farxa farisna waa naxa kolkay mushrikiintu ilaashana waxaa naxda ruum farisna waa faraxda saasaa markaa saaxib looa kolka ruum iyo faris baa dagaalamay markay dagaalameen baa ruum laga adkaaday marka ruum laga adkaaday baa waxaa farxay mushrikiinta waxay yidhaahdeen sida ay faris uga adkaatay ruum maan annagoo mushrikiin idinkoo muslimiin idinka adkaan doonaa kii bay xoogaa farax iyo raynrayn muujiyeen ayadii baa timid gulibati iruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuuna fii bilci siniin waxaa la yihi waxbaa farxina dhowr sana gudahood baa faris la jebin doonaa ruum baana adkaan doona ayadii markay soo degtayna oo asxaabta loo sheegay abubakar baa qureesh u tegey wuxuu yihi qureeshe waa idinkaa ku faraxsan adkaashada maanta laga adkaaday ruum waxaad ka farhaysaan muddo gabana gudaheed oo dhowr sanaa baa faris la jebin doonaa ruum baana jebin doona kolkaasay yidhaahdeen dhici maysa taas ballan ila gala waa abubakar iyo qureysh markaasaa geel lasoo tubay markaasaa la yihi geela maarki intaa tiro le haddii ay ruum adkaato qaado abubakarow markaasuu yihi anigana geelaa geel leeg baan bixinayaa hadday faaris adkaato furahanadaasaa dhacday ballankaasaan la kala galay intaan toddoba sana fii bidci siniin bidci waa intay saddexna u yarto sagaalna u badan dhowr sano markii la joogo baa ruum iyo faris dagaalameen kolkaasaa sidii qur-aanku sheegay faris la jebiyey ruumna adkaatay waxay ku beegantay maalinta la jebinayo faris ay ruum adkaanayso maalintii beder ay quraysh iyo nabiga ku dagaalameen beder oo quraysh la jebiyey ee nabiga adkaaday ayay ku beegantay markaasaa waxaa muslimiinta usoo hoyatay laba faraxoo waaweyn waa siday aayaddu sheegtay wa yowma idin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah yansuru man yashaa wahuwa alcasiisu araxiim iyada marna muslimiintii qureesh ka adkaatay ay ruubna faris ka adkaatay ayaa labadaa maalmood faraxaa kulmay kolkaasaa abuubakarna geeri qaatay marka wuxuu leeyahay taasna lama deliishan karo abuubakar baataa geel ku qaatay lama oran karo kamaa laa yuxtaju saan loo xujaysanayn bimuraahanati sidiiq abuubakar rahni dhigidiisii liqurayshin qurayshuu rahan la dhigtay markii ay fikradii abuubakar meel martayna wa akhdihi abuubakar qaadashadiisii rahna xoolihii la dhigay lagu heshiiyuu qaato minhaa quraysh buu ka qaatay lamaa goortii halabaha abuubakar ka raayay quraysh fii masalati gulibati ruumu fii masalati khalafi ruum ruum adkaashadeediibuu uga adkaaday fa ina daalika maxaa loo daliishanay fa ina daalika abuubakar arrintaa uu la galay qureesh kaana wuxuu ah fii sadri ilislaam islaamka markuu cusba ee hor lahaaday ahay qabla nusuuli kasiirin in badanna ayaan soo degin min atashriic shareecadii eebbajideeyey ka mid a waalxikmatu fii xasri jawaazi rahni maaldhigashadii banaanaanteedii ku koobideeda iyo wa akhdihi qaadashadiisa fi halaathati saddexdii lagu koobay almadkuurati la sheegay fi lxadiidi xadiidka gudihiisa lagu sheegay faqad oo keliya murtida ku jirtaayu waxay tahay hiya murtidii waxa wey ana haadihi halaatha saddexdaas oo geeli iyo fardihii iyo toog dhigashadii daatu atharin raad bay u saaxiib tahay filjihaadi jihaadkii bay raad ku leedahay ama waxaan kale la samaynayo culays qaadidii raadku male wa amaa maa wixii adaaha iyada ka soo haray min awaairi riyaadaad riyaadaad noocyaalkeeda falaa athara laha raad uma sugnaan fii fi ljihaadi raad kuma leh liana aljihaada gaala la dagaalamida yactamidu wuxuu uskadaa calaa rukuubi alkhayli farda fuulidood korkeed walibili geel waxaala rimaayati ganid bisihami leeb la gano ee wa in qiisad haddii la qiyaasto adabaabaad dabaabaadka maanta alyowma lagu dagaalamo iyo wadaahiraad haddii daahiradii cala alibili waalkhayr geeliyo fardihii looga qiyaas qaato la saxat ilmas'alatu mas'aladu waa sixiraay iyada dhexdeeda wajaasa waxaa banaanaan lahaa akhdu rahni fahan qaadashadeed si haal lagu qaato lima liajlima kii dartibay la banaanaan lahay lahaa u sugnaaday dayuuradiiyo dabaabaadkii wey min aharin raada kabiirin weyn filjihaad jihaadkiibay raad weyn ku leedahay oo waa lagu dagaalama alladii jihaad huwa almaqsuudu danta loo dan leeyahay ahaa min saa'iri riyaadaad jir looga dambeeyahay albadaniya ee badankii loo nisbeeyey kamaa anahu sida low adina shaaricu hadduu eebba ogolaado fii akhdi rahni rahan qaadashadeed min anwaaci riyaadaad riyaadaad noocyaalkeedii rahan lagu qaato riyaadadaasoo kayri halaati halaatha aan saddexda ahayn almadkuurati la sheegay fi lxadiidi xadiidkan lagu sheegay latakhada bacdu nnaasi dadka qaarkiibaa ka yeelan lahaa alriyaadaat tababarkii jirka ayuu mihnatan xirfo ka yeelan lahaa yatacayashuuna ay ku noolaadaan bihaa xirfadii wayatakasabuuna risqa ay risqi ku kasbadaan biwaasitatiha iyada dhexdhexaynteeda kolka hadday mihna noqoto lagu risqi cunaana waxaa lumi lahaa jihaadkii iyo dantii qiimiga lahay ee riyaadada loo jeediyey ayaa lumi lahayd waalxikmatu murti waxa wey fii xasri jawaasi racni fahanta banaanaanteedii la kooday u xikmaha iyo wa fahankii qaadidii lagu koobay fii halaathati saddexda shay almadkuurati ee la sheegay filxadiidi xadiidka gudihiisa lagu sheegay faqad oo keliya iyo taas waxaa wey ana haadihi halaatha saddexdan daatu ahaarin raad bay leedahay fi ljihaadi jihaadkay raad ku leedahay wa ama maa cadaaha wixii iyada ka soo haro min anwaaci riyaadaat layliga noocyaalkiisaa falaa asara lahaa raad male fiihi fi ljihaadi raadku male liana aljihaada la dagaalamidii gaalada yactamid wuxuu cuskadaa calaa rukuubi alkhayli farda koridood korkeed iyo welibili geel la koro wax la rimaayo ganid wax la ganoo la toogto bisihami leeb la gano wain qiisad haddii la jaangooyo adabaabaatu alyowma maanta wadaahira dayuuradi bacdu nnaas dadka qaarkii baa ka yeelan lahaa alriyaadaat mihnatan shaqo yatacayashuuna ay ku noolaadaan bihaa riyaadadii wayagtasibuuna risqa ay ku kasbadaan biwaasitatiha dhexdhaxaynteeda waa indha idin saa markay noqotaana yunsa karadu dantii baa la iloobi lahaa qaradkii shariifu wanaagsana alladii qaradka shuricad la jideeyey alriyaadaatu layligii korka liajlihi dartii loo jideeyey wahuwa taqawi xoogaysi wey cala aljihaad jihaadka korkiisa loo xoogaysto min ajli ixqaaqi alxaqi xaqii sugidiisii darteed loo jihaado wa ibtaali ilbaatili xaq daradii burinteed fil ardi eebba dhulkiisa gudihiisa wadaalika arrinkaana waxa wey bian yucbad in la caabudo allaahu eebba weyn waxdahu keligii aan lala wadaagin wayustaqaa in la toosnaado wey calaa sharcihi eebba weyne sharcigu jideeye lagu toosnaado xataa yascada annaas dadku markaa ha guudhuroobo oo guul iyo khayr ha la kulmo fii dunyaahum adduunyada gudaheeda ha ku dhuroobeen iyo wa ukhraahum aakhiradoodiiba oo walaa yashqu yayan dadku ayaan darsanin almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fii kayfiyati wadci rahni rahantii dhigideeda habkeeda gudaheeda ayuu u maadan yahay fi sibaaqi oratanki walmunaadala toogdhigashadii haddii la toog dhiganayo ama la oratansiinayo fardihii iyo geeli rahanta sidee loo samaynayo marka dhowr suuro wey sida loo samaynayo laba qof hadday yihiin waxaa ama toog dhiganaysa ama la oratansiinayo ama ay laba saf yihiin xagga nas xagga nasafaa ka jeeda waxa abaalgudkaana waxaa bixinaysaa jaho kale nabad iyo canow ama dad muxsiniina ah bixinaya oo muslimiinta dhiirinaya oo jihaadka in loo tababarta la rabo ama xukuuma iyo dowlad wixii jiraa bixinaysa kayfiyadaa kayfiyow almaadatu thaalitha maadadii saddexaad bikayfiyati wadci rahni curaar baa rahanta la yira curaarta dhigiteeda habkeeda gudaheeda ayuu u maadan yahay fii sibaaqi oratankii loo curaar dhigo iyo walmunaadala tog dhigashadii ina alwlaa sida wanaagsan fii wadci rahni curaartii dhigiteeda u wanaagsan fi sibaaqi oratankii iyo walmunaadalati toog dhigashadii an tadaacahu waa inay rahantu dhigto alxukuuma dowladaa dhigaysa labadana waa la loolansiinaya kharajkana dowladaa bixinaysa labada kii u dheereeya dantii lalaha ayuunbaa qaadanaya horta sida wanaagsan waa sida ina alawlaa sida wanaagsan fii wadci raxni awraartii dhigideeda gudaheedii u wanaagsan fii sibaaqi oratankii walmunaadalati toogdhigashadii an tadaahu waa inay dejiso rahanti alxukuuma dowladaa dhigaysa aw jamciyatun ama urur baa dhigaya khayriyatun wanaagga ka shaqaysa aw bacdu alafraad fardiyaal qaarkood baa dhigaya almuxsini ee wanaagga wacadale wadaalika sababka sidaa loo yeelayaana waxa weeye haddii labada qolo midahood uu maalka dhigo midahan khamaar bay noqon lahay laakiin maalka wixii dhigay waa jiha saddexaad ama dowlo ama jamciyo ama fardi muslimo muxsina labadan loolanka unbaa lagu ogyahay maal shaqa kumale kii guulaysana abaalgud ku qaadanaya sidaana wax lala dagaalamaya in khimaar meesha yimaado wixii khimaar loo yaqiinay wadaalika liyaakhaluu inuu ka eber noqdo wey tartankii min kulli shubha shubha kulligeeda ayatamaxan inuu u barax beelo wey litashjiici dhiirigelin alkhaalisi ee baraxla aladii tashjiic laa yuraadu aan lagu doonaynin bihi tashjiica ila tarkiibu isjeclaysiin maahane wax kale oo lagu doonayaa male filcidaadi diyaargaroobid la isjeclaysiiyo liljihaadi loo diyaar garoobo wamaca haada arinkaa mici fa inahu arinka wuxuu yahay laa ba inaan dhibi ku jirin an yadaca rahnu maalkii inuu dhigo ayadaca inuu dhigo arrahna maalkii axadulmutasaabiqayn labada ortanaysa midkood aw ilmutanaadilayn labada tog dhiganaysa midkood inuu dhigo kaa yaquula waaba inuu yiraa axaduhumaa labadii loolamaysay midkoodba lisaaxibihi kii kale la loolamayey wuxuu u yidhi in sabaktanii haddaad iga dheerayso falaka minii xaggayga waxaan kaa siinayaa casharatun toban aw mi-atu diinaar ama boqol diinaar ama toban diinaar baan xaggayga kaa siinaya mathalan waajaaza aljamhuuru jamhuuri waxay baneeyeen ayadaa inuu dejiyo kullun qof la arko min almutasaabiqayn labada loolamaysa kamida arahna maalkii inuu dhigana waa la baneeyey waase in adkhala hadday geliyaan haalisan qof saddexaad bay gelinayaan macahuma labadooda qof saddexaad bay gelinayaan oo qofkaa saddexaad baa arrintii ka fogeynaya inay khimaar noqoto oo hadday labadiiba guulaysan waayaanse la yeelaya calaa an laa yadaaca inuusan dhigin huwa kan saddexaad shay-an waxba qadarka la dhigaayo labada loolamaysaa dhigaysa kana guushuu wax guuleeyahay oo waa la ordayaa isaguna saddexdoodii kii guulaysa baa labadii xoogaa qaadanaya kan saddexaad oratankiiyo loolanku galaya laakiin maal wax ka dhigi maayo calaa an laa yadaaca inuusan dhigin huwa midkan saddexaad shay-an waxba wahaada arrinkaa inuu bannaan yahay ra'yu saciid ibni lmusayib ninkii nin ahaa baa fikradaa ku tegey wa abaahu aabihii musayib saasuu ku tegey maalig maaligna saasuu ku tegey waradiyahu aakharu rag badanna saasuu ogolaaday waradiyahu aakharu ka kalena waa ogolaadeen almaadatu araabica maadadii afraad fii bayaani kayfiyati sibaaqi waalmunaadala soogdhigashadii iyo oratankii fardihii iyo geela la oradsiinayey habkeedii baa la cadaynayay almaadatu araabica maadadii afraad fii bayaani kayfiyati sibaaq oratamidda habkeeda cadaynteeda gudaheediiyo walmunaadala toogdhigashadii ama sibaaqu oratankii fa yembagii waxaa haboon an yuraaca in la ilaaliyo fiihi fii sibaaq oratanka gudihiisa maa yeli arrimahan soo socda in la ilaaliyo wey kow waxa weeye arrinta koobaadee ilaalin u baahan tacyiinu lmarkuubi gaadiidka la fuulayo waa la magac dhabaya min farasin hadduu faras yahay aw baciirin hadduu neefgeela yahay aw dabaabatin hadduu dabaabad yahay aw dayaaratin hadduu dayuurad yahay waa la cayinaya oo waxa lagu oratamaayo ee musaabaqada lagu samaynayo in la magacaabo la bardhabow tacyiinulmarkuubi kii la fuulayey cayinidiisii min farasina aw baciiri neefgeela aw dabaabatina aw dayaaratina taas waana ilaalinayaan laba tawxiidu jinsi lmutasaabaqi calayhi midkaan lagu orata maayana jinsigiisii waa la midaynaya oo faras iyo neef geela labadan la oratansiin maayo ee waa inay laba neefo geela yihiin ama waa inay laba faras yihiin arrinta labaadee la ilaalinayo tawxiidu jinsi lmutasaabaqa calayhi ka korkiisa lagu oratamaayo jinsigiisii oo la mideeyo wey falaa yusaabaq lagu oratami maayo bayna baciirin wa farasin riti iyo neef geela mathalan saddex waxaa la ilaalinayaa taxdiidu lmasaafa masaafadiina waa la koobayaa oo inta labadii neef la isku daayo kii beerayaan arka maaha ee meel baa loo joogsanaya marka masaafada la xadidayaana masaafo dheeroo xaddhaafa lama rabo masaafo yarna lama rabo wa khayru lumuuri awsatuha meel dhaxad baa laga dhigaya taxdiidu lmasaafa masaafadii xadaynteediiu uun calaa anlaa takuuna masaafada inayan ahaanin qasiiratan mid gaaban jiddan aada iyo aada u gaabano durba ay labadii neef gaadheen walaa tawiila mid dheerna waa inay yaraanin jiddan foolnimo u dheer wey afar waxaa weeye tacyiinu rahni rahantiina waa la oo haddii waxaan loo oratamaya abaalguday tahay abaalgudsi wax la yaqaano macruufa ayuu noqonayaa ee lama raba si majhuula in la yidhaah loolama oo oratama labadii faraskii badiyana waxun baa la siin doonaa adashada boqol riyaal baa la siin baale ama intaasaa la siinaya iyaduna lagama maarmo tacyiinu rahni rahantii oo la cayino in kaanat ilmasaafa in kaanat ilmusaabaqatu hadday musaabaqada ay tahay calaa rahnin rahan korkeed hadday tahay oo maal lagu talagelay intaa markii laysla ogaado sidii loo samaynayo arag samaka gadaal tusafu waxaa laysdhinac joojinayaa khuyuululmutasaabiqiin dadkan holatamayo fardahoodii waa laysdhinac joojinaya safan waaxidan falsaf baa laga dhigaya takuunu waxay ahaanaysaa xawaafiruhaa qoobabkeeda muxaadiyatan mid ku aadan libacdihaa qaarkeed bacdan qaarka kale oo inuu mid mid ka horeeyaa lama ogola qoobabkeedaa laysag dhigaya ninbaa markaa oday waa baanjuula meesha kaa isagiibaa markaa la diyaar garooba madhow waa laydin sii daynayaa haye diyaar baa nahay yaa wax sika yihiin maya diyaar baa nahay saddex goor buu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbarta saddexaad ayaa la firgixina farax laga qaaday sidaasaa loo sameynaya tuma kagada tusafu waxaa laysdhinac joojinaya khuyuuru lmutasaabiqiin kuwii oratamaayey fardahooda baa la simaya safan safaa laga dhigaya waxidan mida takuunu waxay ahaan xawaafiruhaa qodobyaalkeedii muxaadiyatan mid isku aadan libacdihaa qaarkeed uu bacdan qaarka kale ku aadan yahay huma ka gadaal yaamuru alxakamu garsoorihiibaa wuxuu faraya almutasaabiqiin dadkii oratamayey buu wuxuu faraya bilisticdaadi diyaargaroobid iyo watahayu in la diyaar garoobo isla meeshiiba bilisticdaad darbashiyo watahayu-i bootin loo diyaar garoobo fama ka gadaal yukabir wuxuu eebba weyneynayaa halaahan saddex goor fayandaliq waxaa ordaya almutasaabiquun kuwii oratamayey maca aakhiri takbiiratin takbiirta u dambaysa allahu akbarta saddexaad bay dhaqaaqayaan intaa waa meeshii laga bilaabay meeshii masaafada ay ku dhammaanaysayna odayaal baa ku sugaya laba garsooraa taagan oo sidii loo soo kala lug horeeyo bay ogaanayaan wayakuunu wuxuu ahaanaya calaa nihaayati lmasaafa masaafada lagu tartamayo dhamaashadeedii xakamaani laba garsooraa joogaysa qad waqafa wuxuu joogsaday kullun mid la arko oo minhuma labada garsoora ka mida calaa darafi alkhad jidkaa lagu ordaayo geeskiisa ayaa mid walba istaagaya khada nihaayati almasaafa masaafada meeshay ku dhammaato xariiqdinta ku taal buu midba gees iska taagaya ulajeedada waa maxay liyanduraa inay labada garsoore dhowraan man ninka huwa isaga alladii mina yasilu soo gaaray ilayhi ila alkhadi khadkii la xaqiiqay taagnaayeen awalan marka hore oo min almutasaabiqiin dadkii oratamaayaya fayakuun kii koobaad baa noqonaya alfaa-is kan guulaystay marka waa hadday laba qof yihiin hadday badan yihiin hadday badan yihiin oo ay wax laba qof ka badan yihiin labaatan soddon baa oratamaysa sidee la yeelaya waxaa la leeyahay soddonkiina abaalgud laga sini maayee ogaada tobanka horaa la siina tobanka usoo horeysa baa hebel baa kowa hebel baa labaa hebel baa saddexa hebel baa afara tobankaa usoo horeysa ayaa abaalgudkii la siinaya waa haddii dadka tartamaya ay dad badan noqdaan wa in damad hadday dunto xalabata sibaaq oratanka goobtiisa majmuucatun koox badan dad badan baa oratankii ka qeyb galay sidaa hadday arrintu noqotaana faljawaa-is abaalgudyaalka la bixinayo tuwasac waxaa loogu qaybinayaa calaa casharatin toban baa loo qaybin korkood oo minhaa majmuucadii kamida faqad oo keliya tobanka horaa la siinaya laga simi maayo hadday toban loolamayso la yihaa shanta horaa la siinaya ama saddexda daraje u horeysaa la siinaya qofka lambar wan gala qofka lambarka labaad gala ka lambarka saddexaad gala baa la siinaya iyadana haddii la yihaa nabadu wey wain dama hadday dunto xalabata siba horatanka goobtiisa majmuucatun koox faaljawaa-is abaalgudka tuusacu waa la qaybinaya calaa casharatin toban korkeed baa lagu qaybinaya minhaa majmuucadii kamida faqad oo keliya oo fayafuusu waxaa liibaanaya biakbarihaa akbari iljawaa-is jaa-isada ugu weyn almajli baa qaadanaya magacyaal buu tobanka u buu u bixiyey kan koowaad majli baa la yihaa abaalgudka koowaad buu qaadanaya wayaliihi lmasla ka labaadna maslaa la yihaa abaalgudkii labaad buu qaadanaya uma taali ka taali ee raacaya ee ka masli raaca ayaa abaalgudkii saddexaad qaadanaya uma albaaric baaricna wuxuu qaadanaya abaalgudkii afraad uma almurtax ka murtax la yihaahana wuxuu qaadanaya abaalgudkii uma alkhati ka khati la yira abaalgudkii lacab uma alcaatif abaalgudkii toddobaad uma almu'min abaalgudkii sideedaad uma allatiif abaalgudkii sagaalaad uma sakiid abaalgudkii tobnaad uma alkaskalka la yira waa qaadana toban buu sheegay laakiin tiradii iyo magacyaalka kow iyo toban baad moodaa kolka wixii ka dambeeya see la yeelaya walaa yucda la siin maayo min bacdi alkhaskal khaskal ka gadaal shaya waxba la siin maayo walaa yajuus waxaan banaanayn oon musaabaqadii wax lagu siinayn aljalabu docka qaylyaha walaljambu dhinac gala kolkaa midka dhinac gala ama qaylya waxa weeyaan fardihii mid baa loo lamaayo mid baa la odhanaya faraskaa ku qayli faras qaado kaa daba orado ku qayli faraska lama raba kaa qaylihayo qaybna meesha kuma le jalabkii wey midka jambiga la yiraahana waxaa weeye faras kale ayaa la dhinac dhigaya kolka faraskaada kale ee la dhinac dhigee garab ordaya kaasaa khiiriya dhiifa gelinaya kolka midkaa dhiifi gelinaya ama orodka ku dhiirigelinayo ama adiya kayla ku dhiirigelinayo kuwaa meesha xuma yeelaan mana banaana walaa yajuusu ma banaana alsalafu qaylo roolankii laga dhex qayliyo oo mid kaloo qayliya lagu daro walaalsanab dhinac gale ma banaana fisibaaqi oratankii gudihiisii lagu qayliyo ama mid kale la dhinac dhigo sababkayan la banaanayn linahyi rasuul rasuulka raabidiisii xyaahu daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye can daalika qayladii iyo garabgalkii buu nabiga reebay fii qowlihi hadalkiisii uu nabiga yihi walaa jamba dhinac gal ma jiro walaa shigaar qaylana ma jirto filislaami hadday jaahiliyadii yeeli jireen oo labada farase loolamaysa ayaa mid la arkaa mid ka daba qayliya iyo mid garab orda oo carabiya oo magacaa jirta ku haya ayaa la samayn jiray islaamka lama rabe fardihii waa la daynaya masaafada meeshay ku dhammaatana akhyaar baa ku sugaysa kii u horeeyana waa la ogaanaya ka garabqayli iyo xasaasad iyo taana looma baana walaa janaba dhinac gal ma jiro walaa shiqaad qayla ma jirto filislaami islaamka gudihiisa siduu kuugu fasiray arag waljaalabu waxaa wey an yajcala inuu yeelo almutasaabiq an yajcala inuu yeelo almusaabiq kii oratamayey ayaa man qof samaysanaya yasixu qayliya calaa farasihi faraskiisii korkiisa ku qayliya wayasjuruhu faraskii canaanta liyusric faraskii inuu degdego kaasaa jalab la yihi waljalabu waxaa wey an yajcala inuu yeelo almusaabiq kan oratamaya baa man qof samaysanaya yasiixu qaylya calaa farasihi faraskiisii korkiisii ku qaylya oo wayasjuruhu faraskii kuuna u canaanta liyusriya inuu faraskii degdego liyasraca faraskii inuu degdego waljanabuna waxa wey an yajcala inuu yeelo almusaabiq kii orotamaayey ilaa janbihi dhinaciisa wuxuu yeelayaa farasan aakhara faras kale ayuu isdhacdhigayaa yuxarid wuxuu faraskaa labaad ee la dhacdhigay ku boorinaya farasahu faraskiisa cala aljaryi qulqulinta korkeeda dareerka wayastaxusuhu waa caraabinaya caleyhi cala aljaryi oradkiibuu ku caraabinaya kaana jambi baa la yida labadaa midna looma baahno wey waljarabu waxa wey anyajcala inuu yeelo almusaabiq kii oratamayeyba ilaa janbihi dhinaciisa wuxuu yeelaya farasan aakhar faras kale yuxaridu booriya farasahu faraskiisa cala aljaryi orod korkiis ku booriya wayastaxusuhu ku caraabiya calayhi jaryihii korkiisii wey taa musaabaqadii wey sibaaqii ama almunaadala wa ama almunaadala toog dhigashadii wahiyo almusaabaqatu iyadana waa loo lamid birami ganid lagu loolamo binushaabi leebtii la gano aw ilbunduqiyati aw irashaas wixii la tooganayey bustoolada ha la qaato ama leeb ha la qaato ama qoryo ha la qaato wamaa ilaa daalika ama warma ha la qaate waxaan aaladee lagu diriro ayaa meel calaamaa loo samaynaya kolkaas sida loo kala toog badan yahay ayaa la eegaya munaadaladu waata wa ama almunaadala toogdhigasa waxa wey wahiyo almusaabaqatu oratamidu wey biramyi leebkii binusaab biramyi ganid binusaabi leeb la gano aw ilbunduqiya bunduq la gano aw irashaas wamaa ilaa daalika wixii lamida kolka munaadaladan oo toogdhigashada iyo sibaaqii oo gaadiidkaa qiimi badan waahiya munaadamada toog dhigashada baa afdal ka qiimi badan min asibaaqi oratan bilkhayli farda lagu oratamiyo wamaa ilayha wixii lamida oo geel lagu oratamo ganidaa ka qiimi badan ganidu waa muhiim oo waxaa laga yaabaa dagaalkuba inuu dhac gaadiid la-aan iyadoon gaadiidba la fuulaynin inkastoo gaadiidku muhum yahay haddana toogtaa ka daran wahiya munaadaladii baa afdal ka qiimi badan min asiba oratan bilkhayli wamaa ilayha daliilkii waa kan liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxaris allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi urmu wax gangan toogta iyo toog dhigashada barta warkabu gaadiid furidana barta labadaba amarkaasuu ku bixiyey labadiibuu markaa kala reebay wa an tarmuu inaad wax gantaanba axabu ilaya aniga loo jacayl badan yahay min an tarkabuu inaad sal barataan oo gaadiid fuushaan ganidaan ka jeclahay wadaalika sababkuu nabiga sidaa u yidhi waa sabab daahir oo muuqanaya lianna taahiira aramyi ganidda saameynteeda ay fil jihaadi saamayso baa aqwaa ka xoog badan min arukuubi gaadi fuulid kamaa huwa macruuf sida la yaqaano iyaduna arrima la ilaalin baa jira wayembaqii waxaa haboon filmunaamala toogdhigashadii an yuraaca in la ilaaliyo maa yeli arrimahan afartee soo socda kow an takuuna waa inay ahaato toogdhigashadu bayna man yuxsinuuna wanaajinayo arrimaaya dadka laloolansiinayo ee intii hadafka loo sameeyo toogta laleeyahay dad yaqaan baa la rabaa kuwa waxba aqoonin waxay sheegayaan xagaa kusoo qaateena tababar an takuuna waa inay ahaato bayna man dad dhexdood toog dhigashadu ha ahaato yuxsinuuna wanaajinaya arrimaayata wax toogashada laba waxa wey macrifatu cadadi lahelidda tiradeedii waa in la yaqaan bilhadafi lala helay wadaalika arrinkaana bitacdiidiha waa in iyada la koobo bikadaa isaaba waxay leeyahay shan neef baa la ganaya saddex ninka la hela ama afar ama shantaba la helo ayaa abaalgud kale kolkaa inta leeb la ganay tiradiisii lama rabo waa la xadidaya waxaa laleeyahay leebta la ganaya waa shan nin walba shan leeb gan kolkaa ninka afar la hela ama shantaba la hela ayaa abaalgud ka qaadanaya laba waxa wey macrifatu cadadilisaba la helidda tiradeedii in la yaqaan bilhadafi wixii la tooganayay lala helay wadaalika arrinkaana waa bitaxdiidihaa iyada in horta la xadido bikadaa isaaba intaasoo la hilib lagu koobo saddex waxa wey macrifatu rimaaya waa in la yaqaana ganidi hal iyo mubaadara ma degdegba aw mufaadala waxaa loo dan leeyahay ma sida loo kala ganid degdejin ogyahayba mase mufaadala waa sida ganida loogu kala horeeyo kolka horaa laga hadlaya macrifatu rimaaya ganidii in la yaqaan hal hiya mubaadara ma degdegidba aw mufaadala miya falmubaadaratu mubaadaradu waxa wey an yaquulaa waa inay yihaahdeen man sabaqa qofka dheereeya ilaa khamsin shan hortay isaabaad min cishriina ramya labaatan kanid faqad sabaqa waxay leeyahin nin walba labaatan leeb baa la siinayo nin walba oo labaatankaaga gan kolkaa ninka gacan fuday iyo isku darsada ilaa labadan waa loo baahanay oo labaatankii shan ku dhajiya durba kana ka hormara kaasaa qaadanay marka waxaa loo oradamaye waa mubaadarada falmubaadaratu degdegiddu waxaa wey an yaquulaa inay yihaahdeen man sabaqa qofkii u hormara ilaa khamsi isaaba shan la helid min cishriina toban ganid ramyatan toban ganid buu shan la helay faqad sabaqa kaasaa hormaray waalmufaadalatu waxaa an yaquula inay yidhaahaan ayunaa keeni fadala saaxiibahu saaxiibkiisii ka dheereeya bikhamsi isaabaad min ashiri ramya faqad sabaq kii shan la helo labadaa kii lagu heshiiya la kala ogaanayo waalmufaadalatu waxawy an yaquula inay yidhaahaan ayinaa keeni fadala la hormara saaxiibuhu saaxiibkiisii kala hormara bikhamsi isaabaad shan la heli labaatan kanid ka mida faqad sabaqa waa dheereeyey afar waxa wey taxdiidulhadaf meesha la tooganayo meel la yaqaan wey wa tacyiinuhu meel la magacaabay wey wa an yakuuna waa inuu ahaado calaa masaafa qadar waa inuu jiro macquulatin la kaso qurban dhowaan wa bucdan oo wax indhagala oo meesha yaalla lama rabo waxaan la gaari karin lama rabo heer macquulaa la geynaya uma ka gadaal bacda alitifaaq haddii la heshiiye ka gadaan cala arimaaya ganidii korkeedii lagu heshiiyey ayaa yarmi axaduhumaa labadii toog dhiganaysa midkood ganaya waintashaaxa hadday doodaanna anaa ka hore anaa kaa horay fi ayihimaa koodii bay ku doodeen yabda-u bilaabaya marka hore uqrica baynahuma waa loo qoyfinaya hadday heshiiyaanna waaka wain bada-a hadduu bilaabo aladii kii rafaca arahna saahanta dhigay fahuwa awlaa kii dhigay xoogaaga ayaa inuu bilaabo awlaa kuwa waltajri mubaaraatu kolkaana ha dareerto baciidatan iyadoo fog can kulli xayfin xadgudub aw dulmin gardaro xataa tatima ha dhammaystirante oo markii la heshiiye kadib cadaada ku socoto wey waltajri ha dareerto almubaaraatu loolankii baciidatan iyadoo ka fog can kulli cayfin jawr kulligii ka fog aw dulmin dulmi ka fog xataa tatima ha dhammaystiranto waman sabaqa qofkii dheereeyaana akhada raxna maalkii meesha la dhigay qaadanayo wallaahu aclam